alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jiray waxaynu laqbada labaad ka bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol allah waxau yidhi faida qadaytum manaasikakum fadkuru allaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra waa laqbaynay macna ahaanna macnaha guudna waa sharaxnay laqbada oo aynu la akhrinayno tafsiirka jalaalaynka aynu insha allahu tacaala akhrin doonaa allah waxau yihi fa idaa qadaytum markaa gudataan addaytum aa gudataan wuxuu ku tilmaamayaa qadaaga halkan in addaa looga jeedo waayo qadaaga macaani badan baa loo isticmaalaa macaanida loo isticmaalana waxaa ka mid a addaa waxaa ka mid a ah qadaaga istilaaxaanba way iska noqotay ee waxa weeye qallaha ah oo cibaadada marka wakhtigeedu tago ka dabatega laga daba tegaayo oo marka waxa weeye istidraaka lagu samaynaayo dib lagala imanaayo wakhtigeedii oo baxay qadaa waa la yidhaahdaa istilaaxaasaana caanbaxay macnaha markaa luqada haddii laga eegana macaani badan bay culammadu sheegeen oo qadaa loo isticmaalo oo qadaa bimacna tasiir waa loo isticmaalaa qadaa bimacna adaa waa loo isticmaalaa qadaa bimacnaa qadaraadda waa loo isticmaalaa qadaa bimacnaa xukumidda waa loo isticmaalaa marka fa idaa qadaytum addaytum haddaa gudataan addaa baa looga jeeda manaasikakum manaasigtiinna manaasigtii xajka ama cibaadaadkii xajka aa cibaadaati xajikum cibaadaadka xajkiinna aa gudataan maxaad ku gudanaysaan bi an ramaytum inaad tuurteen jamrat alcaqaba jamradii jamratulcaqaba tuurashadii weynayd ee alcaqaba aad tuurataan maalinta tobnaad ee yowmu naxriga waa saddexda dhagax tuurka ugu soo baalleeya ee xagga maka ugu soo darafka minana ku yaalla oo saddex markaa dhagax tuur baa jira jamrat suqra iyo jamrat lwusta iyo jamrat lkubraa oo jamrat alcaqaba ah maalmaha wax la tuurtaana ugu yaraan waa saddex maalmood ugu badnaanna waa afar yowmu naxriga waa la tuurtaa saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqana ciddaan degdegani waa tuuranaysaa cidda degdegtaana laba maalmood oo ayaamu tashriiqa ka mida koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka ayay tuuranayaan laakiin inta meelada la tuuranaayo iyo wakhtiga la tuuranayo ayaa kala duwan yowmu naxriga hal meel keliyaa la tuurtaa maalinta ciidda yowma annaxri mawdic qudhaa la tuurtaa mawdicaasina waa jamratu alcaqaba labada dhagax tuura kale waa la soo dhaafayaa ta yar ta dhexe ta weyn ee ugu baallaysay jamratulcaqaba la yidhaahdo baa la tuuranaya ee darafka mine ku taalla xagga makana ugu soo xigta labada kale maalintaa la tuuran maayo munaxriga toddoba dhagaxoo yar yar oo dhagaxyada finiinkaee fartiya suulka lagu tuuri kara ah yacni qiyaas ahaan saalada adhiga la eg ayaa la tuuranaya waa la wada garanayaa taas marka toddobadaa dhagax mid mid baa loo tuuranayaa mar lama wada tuuranaa mid kastoo la tuuranayana waxaa la odhanayaa allaahu akbar haddana ka kale allaahu akbar haddana ka kale allaahu akbar toddoba gooroo mar walba la takbiiranayo ayaa la tuuranaya dadka qaarkood bisimkay ku daraan bismi illaahi allaahu akbar sunnada kuma soo arooray in bisim lagu daro saxaabadii nebigana lagama hayo tawaafka mar kastoo la bilaabaayo nebiga waxaa ka soo arooray takbiir saxaabada qaarna waxaa ka soo arooray bisim inay ku dareen yada laa xaraja fii daalik waayo saxaabadii nebiga qaar ka midaa sameeyey tawaafkaa in bisimka iyo takbiirta la israaciyo ka cabdillaahi bni cumar laakiin tan ah, jamaraadka marka la tuuranaayo bisim in lagu daro laa nebigaan laga hayn walaa saxaabadiisaan laga hayn takbiir keliya ayaa lagu tuuranayaa gacanta midig baa laga tuurayaa mid mid baa loo tuurayaa mid mid ayaa loo tuuraya jihooyinka jihaad sunnii waa jirtaa laakiin zaxmad baa markaysaga sida badan jihooyinka noocaasa ka yimaada geestu ka tuurtaba waa ku ansaxaysa waxaa la doonayaa in markaa lagu hubsado meesha markaa godka inay ku dhacday xagga hoose laga tuuraya iyo xagga sare laga tuuraya tabaqyada waa isla midkii waayo waxaa xagga sare lagu tuuraana hoostay u soo degayaan xagga markaa sarena xagga hoose xukunkeeday leedahay xukunkeeda ayay leedahay maalintaa jamratulcaqaba keliya la tuuranayaa toddobadaa dhagax baana la tuuranayaa yaryar lagama weynaynaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fadl bnu cabbaas buu wuxuu uhi ulqud liya alxasa war quruurux ii soo gur alxasa buu ka cabiray quruurux ii soo gur falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi waxaan u soo guray buu idhi quruurux kuwa markaa finiinka ah ee fartiya suulka lagu tuuro ah noocaasaan usoo guray dhagxanta waaweyn lama tuuraayo ama waraaba tuurka dhagxanta la yidhaahdo laguma tuuraayo sunnadu waa in markaa dhagaxaasi uu yaraado oo uu markaa noqdo finiinkaa allah baana lagu xusayaa lagu tacdiiminaya waa cibaada allah lagu caabudaayo marka maalinta jamrat alcaqaba keliya la tuuranaya idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla lakum kullu shayin ila nisaa waa ka xadiiska ku soo aroortay laakiin fuqahadu waxay yidhaahdaan waa in saddex laba ka mid israacaan jamratulcaqaba in la tuurto iyo timaha in la xiiro iyo kacbada in lagu dawaafo toddoba goor saddexdaa laba ka mida marka la sameeyaa taxallulka yar la xalaaloobaya baa jamaahiiru ahlicilmi yidhaahdeen daa'ifa min ahlicilmina waxay ahan jamratulcaqaba keliya baa lagu xalaaloobaya iyagoo xalaalowga yar ataxallul asqar iyagoo xadiiskan daliishanaya waayahay haddii saddexda arrin la israaciyo xalaalow dhammaystiran baa la xalaaloobaya xalaalow dhammaystiran ayaa la xalaaloobaya bi an ramaytum jamrat alcaqaba sida inaad tuurateen markaa jamratulcaqaba aad tuurateen marka xilliga la tuuranayaana waxay bilaabmaysaa yacni markaa barqada wakhtiga qoraxdu soo baxdo ayay bilaabmanaysaa ya oo qofku haddaanu macduur ahayn qoraxdan soo bixin inuu tuurto maaha aynu sugaa qoraxdu markay soo baxdo oo qoraxdu markay soo baxdo laga bilaabo ayuu tuuran karaa ilaa maalintoo dhanna waa tuuran karaa laakiin afdalku waa wakhtigaa hore wakhtigaa hore wey maalintaa yowmu naxrigu waa maalinta camalku ugu badan yahay waayo shan shaqaa u taalla ruux inuu sameeyo ruuxii qaarinka ama mutamatica ahaa shan camal baa u yaalla shantaa camal waxa weeye qiraan hadduu yahay waxaa dhici karta sacyiga inuu hormariyey oo hadduu doono yacni marka ayaa suuroobi karta shan camal baa asaalatan u yaalla marka camal walba wakhtigiisa la samaynaayo waa tuurashada jamratulcaqaba la tuuranaayo waa dawaafka beytka lagu dawaafaayo toddoba goor waa xiirashada timaha la xiiranaayo waa sacyi bayna asafa waalmarwa waa gowraca qofkii qaarin iyo mutamatic labada mid ah haddaanu labada mid ahayn ee uu mufrid yahay gowracba ma inuu iska sunnaysanayo mooyaane shanta camal waxay u kala fadli badan yihiin loo kala hormariyo yacni markaa ramyiga loogu horraysiiyo gowraca lagu xigsiiyo yacni xiirashada lagu xigsiiyo tawaafka lagu xigsiiyo sacyiga lagu xigsiiyo radxatasa ayaa lagu kulminaya ramyiga ka soo qaado ra'da gowraca dabxiga daalka ka soo qaado yacni xalqiga yacni xaada ka soo qaado dawaafka taada ka soo qaado sacyi bayna asafa waalmarwa siinka ka soo qaado rad xatasa yacni waxa weeye sidaasaa tartiibteedu tahay laakiin haddii qaarkood la kala hormariyo waxa weeye waa suurtoobi kartaa in markaysaga markaa la qadimo sidaas aawadeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey yacni marka uu yidhi laa xaraj yacni fuqahada badankoodu waxay yidhahdeen sacyigun baan laga hormarin karin tawaafka sacyiga ayaan tawaafka laga hormarin karin laakiin ruuxa markaysaga mufridkaoo kale ah yacni waxa weeye markuu tawaafulquduumka sameeyo waxa weeye xaalka caynkaasa wuxuu samayn karaa inuu marka waxawe sacyiga raaciyo tawaafulquduum oo kacbada ku salaamayo la yimi wuxuu samayn karaa inuu markaysa markaa sacyiga raaciyo ayuu markaa samayn karaa xadiisna waaba la soo wariyey culamada qaar sixadiisa isku khilaafsan yihiin sacaytu eh, qabla an atuufa qaala laa xaraj laakiin sixadiisa ah la isku khilaafsan yihin bacdi baa laakiin saxiixi maalmaha kale koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex meelood baa la tuuranaya tuurashada yar jamratu suqra oo xagga eh, gudaha mina sii xigta masjidu khayfna xaggiisa u sii dhow masjid baa ku yaalla weyn oo aad arki karto haddii aad tagto oo markaa masjidu khayf la yidhaahdo oo jamaraadka u dhow minaarado dhaadheer leh waa masjid weyn masjidu khayf baa la yidhaahdaa waxaa soo aroortay sallaa fii masjid alkhayfi sabcuuna nabiya masjidu khayf waxaa ku tukaday toddobaatan nebi ayaa ku tukaday xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quwaysay ee taxsiinisay ayuu ka mid yahay fadiilo khaasoo tukashada nebiyada badan ku tukadeen mooyaane oo laynagu yidhi fadliga caynkaasuu leeyahay qofka ku tukada waxayo waxaasuu helayaa yacni markaa laynooma sheegin waxaase fiican bay yidhaahdeen culammadu hadduu markaysagaa qofku mino ku sugan yahay masjidu khayf inuu markaa ku tukadaa way fiican tahay yacni maadaama nebiyo badanba ay ku tukadeen yacni markaa inuu ku tukadaa waa shay fiican bay yidhahdeen marka tuurashada yaro jamratu suqraa ee xagga masjidu khayf u xigta ayuu ka soo bilaabayaa toddoba dhagaxoo yaryaroo sifadii aabuu ku tuuraya saynu soo sheegnay kadib gees buu u baxayaa kacbaduu qaabilayaa waa ducaysanayaa duco dheer baa nebigu ducaystay waa maalinta labaad maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad haddaanu degdegin duco dheer ayuu ducaystay aad ugu dheeraaday laakiin wakhtigaa dheeri kollay kuma suuro gelaayo oo waxaa laga taxadirayaa laga baqayaa zaxmaddaa laga baqayaa iyo xujaajtu meesha inay isku soo gaadhaan waayo zaxmadda markaa xujaajtu markaa inay meesha ku bataan oo isjiidhaan khatar baa ka iman karta wakhtiyada qaarkoodna ka timi xujaaj fara badanina ay ku dhimatay saas aawadeed yacni marka waxa weeye fursadda wakhtigaa badnima suuro gelaayo laakiin intii markaa kuu suuragala ayuu markaa ruuxu samayn intii u suura gala waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam qadar suuratulbaqara la akhriyo inuu taagnaa oo markaa ducaysanayey markuu jamradaa tuurtay kadib ta dhexe ayuu markaa u tegayaa jamratalwusta sidii si la-eg buu u tuuranayaa sifadii oo kale weeye dabeedna gees buu u baxayaa qibladuu qaabilayaa isagoo kacbada u jeeda ayuu ducaysanayaa duco dheer laakiin tii ku dhow laakiin ka gaaban ta saddexaad ayuu tegayaa waa jamratulcaqaba ee dabeedna waa tuuranayaa markuu tuurto nebigu labada hore waa ducaystay ducaa uu gacmaha rafcinaayo laakiin taa dambe ma ducaysan saas aawadeed sunno ma aha inaad ducaysato taa dambe saddexaad jamratulcaqaba aad ka dhaqaajinaysa koob iyo labaatan baad markaa maalintaa tuurata wakhtiga tuurashadu waxay bilaabmaysaa ayaamaha maalmutashriiqa zawaalkay bilaabmaysaa wakhtiga duhur markuu soo galo ee salaadda duhur loo addimo xilligii duhur waa inuu soo galaayo samada bartankeeda qorraxdu ka iilataa ay dhaaftaa xilligaasaa tuurashadu bilaabmaysa maalmaha kale lama mid aha maalintii hore gelin hore ma tuuran kartid qofka haddaanu macduur ahayn gelin hore ma tuuran karo maalmaha ayaamu tashriqa kunnaa nataxayanu fa idaa zaalat ishamsu ramayna nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha dhammaantood mid walba ayaa tashriiqa ah wuxuu tuurtay gelin dambuu tuurta marnaba gelin hore ma tuuran saxaabadiina gelin hore ma tuuran axad saxaabada ka midoo maalmaha ayaa tashriiqa gelin hore tuurtay lama soo rarin cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi kunnaa nataxayanu fa idaa zaalat ishamsu ramayna yacni wakhtiga markaysa markaa ayaanu ku dadaali jiro markay qoraxdu ka ilato samada bartankeedaanu tuuran jirin ya waayo ficilka nabiga sala allahu aleyh wasalam ma raacayaano ku dayanay ilaa habeennimadana markaa waa la tuuran karaa tuurashadii maalintaas sida saxiixa maalinta labiyo tobnaadna sidii si laag maalinta labiyo tobnaad markuu tuurto ruuxu waxaa u bannaan inuu degdego aayadda laba boqol iyo saddex baa inoo sheegayse faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh waman ta'ahara falaa isma calayh liman ittaqaa inuu degdegaa u bannaan oo intuu tuurtadeedna ka baxo mina laakiin waxaa sharti ah inaan gabalku mino ugu dhicin qoraxdu inaynay mino ugu dhicin baa la rabaa hadduu degdegaayo hadday qoraxdu ugu dhacdo mina waxaa waajib ku noqonaysa inuu habeenkaa u hoydo baa waajib ku noqonaysa berrina gelin dambe tuurto maana sidii afdalka ahayd ee fadliga badnay marka hadduu degdego qorraxdu aynay ugu dhicin hoyaatinkuna waa ka dhacaya mana tuuranaayo berri tuurashada iyo hoyaatinkaasi waa isku xidhan yihiin habeenka saddex saddexiyo tobnaad iyo tuurashada maalinimadeeda la tuuranayo tuurashada maalinta tobnaad la tuurtaa waa ta ugu wakhti waasicsan waayo qorax soo baxay ka bilaabantaa qoraxdu markay soo baxdo ilaa habeenkao dhanna waa la tuuran karaa tuurashada maalinta saddexiyo tobnaadna waa ta ugu wakhtiga yar waayo tuurashadeedu waxay ka bilaabantaa zawaalka wakhti duhur inuu soo galo maalinta saddexiyo tobnaad waxayna ku dhammaanaysaa qorax dhaca intayna qoraxdu dhicin waa inay dhacdaa waayo habeenka afariyo tobnaad wakhti tuurasho ma aha habeenka afariyo tobnaad wakhti tuurasho ma aha majmuuca markaa dhagxantuu tuuranayaa saddexda maalmood ee kale wuxuu tuuranayaa min eh, saddexda meeloodba min toddoba marka koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan waxay noqonayaan labiiyo afartan bay noqonayaan toddobadii maalintii horena u geey waxay noqonayaan sagaal iyo afartan ugu yaraan sagaal iyo afartan buu tuuranayaa waa kii degdegay kaan degdeginna wuxuu tuuranayaa toddobaatan dhagax buu tuuranaya oo koob iyo labaatan kala ku biiray marka sagaal iyo afartankii koob iyo labaatan kale loo geeyo koob iyo labaatankii maalinta saddexe tobnaad waxay isku noqonaysaa toddobaatan dhagaxoo yar yar bay noqonaysaa haakada bi ramaytum inaad tuurteen baa cibaadaadkii xajkiina ku gudateen jamrat alcaqaba yacni markaa eh, dhagax tuurkii yacni markaa caqaba la odhan jiray jamrat alcaqaba wa tuftum aad tawaafteen oo maalinta tobnaad waa yowmu naxrige jamrat alcaqaba keliya la tuuranaya waduftum aa dawaafteen wastaqrartum aa ku sugnaateen bimina mina aa ku sugnaateen mina waxaa la rabaa habeennada in loo hoydo koob iyo tobanka habeenka koob iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo ciddaan degdegin habeenka saddexiyo tobnaad almabiitu bimina mina in loo hoydo ayaa waajibah laakiin habeenka saddexiyo tobnaad waa laga degdegi karaa qofkaan qoraxda ugu dhicin marka mabiidkaasi waa waajib waajib weeye haddii laga tago dhiig baa lagu kabayaa neef buu qalayaa dhiig buu ku kabay hooyaatinkana sharti ma aha habeenkao dhan inuu joogaa sharti ma aha laakiin waxaa la rabaa mucdamu leyl kala barh in ka badan habeenkii waa inuu joogaa cala alaqal habeenka marka la kala baro nus wax ka badan oo ziyaado ka ah waa inuu joogaa hadduu khaalibkii habeenka joogo wuxuu ka dhigan yahay habeenkaa inuu mino u hoyday laakiin hadduu haalibkii habeenka aanu joogin waxay noqonaysaa habeenkaa hoyaatinkii waa seegay hoyaatinkii waa seegay waxyaalaha aadka looga taxadiroo kale waxaa ka mid a habeenka koob iyo tobnaad oo kale qofkii aan maalintii dawaafin inuu is yidhaahdo habeenkii intaad markaa waxa weeye soo dawaafto ama markaysa markaa casar dabadii dawaafka aada gasho dabeedna hadhow ka soo gaadhi mabiidka habeenkaasi khatar buu ku jiraa waayo zaxmad khatara ayaa dhacaysa xujaajtoo dhan iyo dadka reer make ee xajinaya oo iyaguna fara badan waxay markaa u wada jihaysanayaan mino inay qabtaan shaaricyadu waa xidhmayaan gawaadhidu ma dhaqaaqayso lugtaa ka dheeraynaysa lugna kama gaadhaysid yacni waxa weeye sidaas aawadeed waxay noqonaysaa waxa weeye inuu markaa qofka hoyaati ku seego ruuxu hadduu markaa gelin hore dawaafo waa sida fiican dabeedna goor hore markaysa marka waxaan uu yani isku dayo inuu marka waxa mino qabto ugu dambayn markaka dhaqaajiyo haddii kalena marka waxa weeye intaan qoraxduba dhicin uu isku dayo xaggaa inuu qabto hadday noqoto markaa inay dee habeennimada ay inay kaaga dhacdo aad doonayso mino joog kala barhkii markay dhaafto habeenka markaa nuska dambe soo qabo qaybta dambe habeenkii soo qabo kala barhkuun dhaafi dabeedna markaysaga soo qabo soo dhowaadka awaaf soo dhowaadka tawaaf haakada fa qadaytum manaasikakum markaa gudataan manaasigtiinna xajka cibaadaati xajikum cibaadaadka xajkiinna aa gudataan bian ramaytum suuradaa la sheegayaaye inaad tuurataan aa ku gudataan jamrat alcaqaba dhagax tuurkii yacni markaa waxa weeye jamrat alkubra ama jamrat alcaqaba caqabadu waa meesha jiirtee loo nisbaynaayo waxay ku dhowdahay markaysaa meel marka waxaa yani buuray la siman tahay ama iyadaa markaysaga waagii hore markaysaga buur ahaan jirtay yani saasaa markaysa marka caqabada loo yihi dariiqa buurta ku yaalla markaysa marka waxaa laga gudbo ama la maro ayaa caqabada asal ahaan la yidhahda hmm. wa tuftumaa tawaaftaan kacbada wastaqrartumaa ku sugnaataan bimina mina a ku sugnaataan fadkuru llaha allaha xusa waxaa ku xustaan bitakbiiri takbiirtaa takbiiranaysaan oo allahu akbar aa odhanaysaan iyo wasanaa'i ammaan ilaahay ammaanaysaan allah ku xusa oo marka la tuuranayo lafteedana waa la takbiiranaya salaadaha dabadoodana waa la takbiiranaya maalmahaas oo takbiir ayaa lala imanaya allaahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdi yacni allahu akbar yacni marka siiqooyin kala duwan baa saxaabada laga soo wariyey alfaadaha caynkaasi maxduud ma aha ma xadidna waa la itlaaqay takbiirtaa iyo adkaartaasaa lala imanaya fadkuru llaha allaha xusa ka dikrikum ay dikran ka dikrikum xus la mida xuskiinna a xustaan aabaa'akum aabbayaashiina a xustaan xus la mida ilaahay xusa kamaa kuntum tadkuruunahum sida ahaydeen qaar u xusaa aabbayaashiin cinda faraaqi xajikum xajkiinna markaa ka faaruqdaan aa ku xustaan bilmufaakharati yacni faana isu faanaysaan aabbahay baa sidan ahaa kan buu ahaa sidan buu ahaa iyo wax la mida caadadooda caynka ahayd baa la gaaladii carbeed marka xuska badane ee aad xusaysaan ee aad faansanaysaan yacni markaa waxa weeye xuskaa xus la mida allah xusa bacdu ahlicilmi oo yidhi ka dikrikum aabaa'akum waxaa laga tilmaamayaa sida carruurta yaryari markaa yaryaraydeen ee carruurta ahaydeen sidaa aabbayaashin u xusi jirteen oo kale oo wax kastaba aabbow iyo hooyoy ay u odhan jirteen sidaasoo kale marka allahu xusa bacdi culammada ka midoo sidaa ku fasirayna waa jiraan aw ashadda dikra ama allah xusa ashadda dikra ashadda xaalu daraansho badan yahay xusa dikran xus xusa waxaa laga xaalaynayaa dikran waa nakiro sifadeedu haddii lasoo qadimo lasoo hormariyo waxay noqotaa xaal bay noqotaa limayata muuxishan dalalu yacni haddii markaysaa sifadu ay dambayso nakiro sifadeedu nacti ahaan unbaa loo wadaa inay sifo tahay ya nacti ahaan unbaa loo wadaa laakiin haddii nakiro sifadeed la hormariyo waa qaacido marka waxa weye waa qaacido mutlaqe waxay noqonaysaa waxay noqotaa xaal bay ka noqotaa waxaad odhan kartaa jaaa rajulun daaxikun daaxikun marka waa sifo markay dambayso sifanimadeedii bay ku joogaysa laakiin daaxikun soo hormari oo waxaad ka hormarisaa nakiradaad ka sifaynayso jaaa daaxikan rajulun jaaa daaxikan yacani waxay noqonaysaa rajulun oo ay markaa sifo ka ahayd marka laga soo hormariyay in laga xaalaynayo marka dikran ashadda aw dikran ama xus xusa xuskaasoo ashadda ka daraansho badan xuska aabbayaashin xusaysaan saasay noqon lahay haddii sifirnimada loo daayo laakiin maadaama la hormariyey waxay noqonaysaa aw ashadda dikraa aw ashadda ama waxaa xustaan ashadda xaalu daraansho badan yahay dikriga soo socdaa dikran xus xusa uu ka daraansho badan yahay min dikrikum xuskiinna aa xusaysaan iyaahum aabbayaashiina aa xusaysaan iyaga aa xusaysaan oo aabbayaashiina wa nusiba ashadda waxaa la nasbiyey ashadda ayaa la nasbiyey cala alxikaayay noqonaysaa nusiba haddaad u dabdiso oo xarakada waxaa loo baaqi yeelay markaas inay tahay xarakatulxikaaya waa binaaye in markaysa markaa uu yahay hadalkani kelmaddani maxki ay tahayoo siday naska ugu sugnayd loogu xikaayoodo haddaad wanasaba ashadda tidhaahdana waad suurtoobi kartaa wa nusiba waa la nasbiyey ashadda ashadda ayaa la nasbiyey calalxikaaya lagu bineeyo sideedii baa loo daayey calalxaali xaal ayaa lagu nasbiyey min dikran dikran laga xaalaynaayo dikrigaasoo almansuubi la nasbiyey bidkuruu udkuru lagu nasbiyey almansuubi waxaynu nidhi mahalkay taallaa aha maxallu jar oo yacni calalxikaaya lagu nasbiyo sideedii loogu daayo min dikran la yidhi min dikrin ma odhan calalciraabi haddii lagu keeni lahaa min dikrin baa la odhan lahaa laakiin min dikran muxuu yidhi wuxuu yidhi waa maxkiyo lafdiga naska siduu ugu soo arooru ugu xikaayooday xarakada xikaayaduna waa binaa weyn yacni siduu ahaa baa lagu binaynay siduu ahaa ayaa lagu binaynay marka maxalkay taallaa maxallu jar ah ila waxa wax laga ciraabaa mar lafdi bay noqotaa marna taqdiir bay noqotaa marna maxal bay noqotaa saddexda nooc bay noqotaa waxyaalaha mabniyaadka maxalka laga icraabaa maxalu buu yaallaabaa la yidhaahdaa marka min dikran yacni dikri laga xaalaynaayo dikrigaasoo almansuubi la nasbiyey bidkuruu udkuruu lagu nasbiyey id low ta'ahara canhu sababtu waxay tahay hadduu kadib dhici lahaa lakaana sifatan lahu sifu u noqon lahaa fa min annaasi dadka waxaa ka mid a minta tabciidka ahi siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan waa xaraf markaysaga weeye khilaafan lizamakhshariy maxaa la khilaafaayo zamakhshari zamakhshari wuxuu leeyahay minta tabciidiyada ahi minta kale waa ka duwan tahay oo iyadu markaysagaa isim weeye isim weeye isagu saasuu qabaa calaa haada minta tabciidiyada ah wuxuu ka dhigaya mubtadu ka dhigaya oo bacdu la macno ismka ka dambeeyana agtiisa eh, idaafa lagu nasbiyey ama mudaafka lagu nasbiyey lakiin cinda aljumhuur waxa weeye waa xarafo waa majruun bimin xarafkaasaa lagu jara laqbadii waxa weeye isku awaaxuu eh, calaa ra'yihi marka lagu socdo waxay noqonaysaa inuu markaa leeyahay fa min annaasi ay fa bacdu nnaasi dadka qaarkood waxba kale lagu dari maayo man yaquulu mid odhanaya weeye weeye khabarnimada halkaasay tilmaamaysa calaa haada waa ra'yigiisaynu markaa misaalinayna lakiin saxiixu waa sida jumhuurka fa min annaasi dadkay ka mid yihiin yihiintaasaa khabarnimaday tilmaamaysa fa min annaasi dadkay ka mid yihiin man yaquulu mid odhanaya mubtadaha waxaa la sheegaya un lafdigiisa bes ila khabarku waa maxadu lfaa'ida meesha faa'ida ku dhacayso fa min annaasi dadkay ka mid yihiin man yaquulu mid odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasi nasiibanaa nasiibkayaga nasii aataa waxa weye waa bimacnaa actaa aatina waa bimacnaa actina ilahay u nasii marka laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad waa naada mafcuulkii labaadna waa maxduufo waa kan mufasirku qadaraya nasiibana aatina ay actina nasi nasiibanaa nasiibkayaga nasiib yacni mafcuulkana haddii la garanaayo waa dhacdaa in la iska xadfo waxadfa fadlatin ajiz in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir yacnii fadlo xadafka la xadfaayo bannee haddaanu dhib lahayn ya ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir markay dhib leedaho aan la xadfi karin waa maxay waa hadduu waxa weeye markaa maxsuuru fiihi uu yahay mafcuulku hadduu mafcuulu bihigu maxsuuru fiihi yahay lama xadfi karo haddii isaga la isweydiiyo su-aashu ku dhacaysana isagana lama xadfi karo man darabta yaad garaacday camran waa inaad tidhaahdaa waayo isagaaba markaysa waxa maqsuud ah la rabaa hadduu maxsuuru fiihi yahay lama xadfi karo maa darabtu ilaa camran hmm. aatinaa nasi nasiibanaa nasiibkayga nasiib fi dunyaa adduunyada gudaheeda nagu sii fa yu'taahu waa la siinayaa fiiha adduunyada gudaheedaa lagu siinayaa wamaa lahu umana sugnaanin fil aakhirati aakhire gudaheeda min khalaaqa wax nasiiba iyo dheefa uguma sugnan nasiibun nasiibin waad odhan kartaa nasiibun iyo nasiibin waayo markaysaa markaa waxa weeye khalaaqu waa marka mubtadihii oo markaysa waxa mu'ahara weeye laakiin min masiida litawkiida ayaa la geliyey mm, si ay u nasgarayso cumuumka marka cala haddaad eegto waa marfuuc cala lafdi haddaad eegtana waa majruur wamaa lahu fi laakhirati min khalaaqa aakhirana uguma sugnaan wax nasiibi nasiibin wax nasiibi uguma sugnaan wax dheefi uguma sugnaan waxbaba aakhiro kuma leh marka mufasirku wuxuu qadaray fayutaahu fi dunya fa yu'taahu fiiha adduunyada gudaheedaa lagu siinayaa wuxuu u qadaray si ugu cadfo jumladan ah wamaa lahu fi alaakhirati min khalaq laakiin tafsiir kalea markaa jira waana kaynu laqbada ku marnay waa in markaa jumlada xaaliye laga dhigo waawgana lehe waa waawlxaal sidaana mufasiriinta qaarkood baa maray darwiishna icraabtiisa waa siduu ku maray calaa haada waxay noqonaysaa wuxuu odhanayaa rabbanaa aatinaa fi dunya ilaahu adduunyada gudaheeda nagu sii nasiibkayaga nagu sii wuxuu sidaa odhanayaa walxaal maa lahu fi laakhirati min khalaaq iyada oo aakhiro wax nasiib iyo dheefa aanu ku lahayn ayuu sidaa odhanaya camlulxaalku yaquulu buu noqonaya saaxiibulxaalkuna yaquulu faacilkeeda oo qarsoonoo huwa ah oo manka u noqonaya ayuu noqonaya taasna waa sida fiican wey marka uu yidhaahdo rabbanaa aatinaa fi dunyaa in la siiyo laazim ma aha in la siiyo inaan la siin mid wale waa dhici kartaa marka fa yu'taahu fiiha dee hadduu ilaahay doonuu siinaya hadduu doonana ma siinaayo marka wejiga markaysa waxaan yacni xaalka ayaa fiican waawgana waawulxaal la yidhahdo Eh, sabu nuzuul eh, qawi ah oo culamada qaar ay taxsiiniyeen baa lagu soo wariyey halkan oo laga soo warinayo cabdullahi ibnu cabbaas ibn abi xaatim wakhayruhu ay soo saareen sabu nusuulkaasoo tilmaamaya dadka qaarkood baa iman jiray oo acraaboo reer miyiya ayaa waxay iman jireen marka waxaa xajka dabeedna markaasay waxay odhan jireen ilaahay oo waxaadna siisaa caama marka caama khisbin caama haysin sanad marka barwaaqo sanad markaysa marka waa yani markaa roob leh yani wilaad xasan taran fiican ya wax allo wax aakhiro ku saabsanna may sheegi jirin walaa yadkuruuna shayan min amri ilaakhira wax umuuraha aakhiro ka midana may soo qaadi jirino may sheegi jirin markaasaa aayaddan ilahay ku soo dejiyey fa min annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wama lahu fi laakhirati min khalaaq wa minhum dadkay ka mid ahaadeen mid odhanaaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada gudaheeda xasanatan wanaag nagu sii nicmatan nicmo nagu sii wa fil aakhirati aakhiro gudaheedana xasanatan wanaag nagu sii hiya aljanna xasanada aakhirana jannada weeye wa qinaa ilaahay ou naga ilaaliyo naga dhowr ficilku waa qi waqaa yaqii qi marka qinaa ilaahay oo naga ilaaliyo naga dhow cadaab annaar naarta cadaabteeda ilahu naga ilaaliyo naga dhow waxaad naga ilaalisaa bicadami dukhuuliha gelitaan la'aanteeda aanaan gelin nagaga ilaali oo qaar aan gelaynin naga yeel wa hada bayaanu lima kana calayhi almushrikuuna wa lixaali almu'miniin wa hada bayaanunkani waa caddayn la caddaynaayo lima kaana calayhi almushrikuun waxay gaaladu ku sugnaayeen caddayn la caddaynaayo wey walixaali muminiina mu'miniinta xaalkoodana caddayn la caddaynaayo wey yani cafun b yani markaa maca icaadat iljaar maadaa lagu cadfay xaalka laakin xarfu jarki baa lala soo celiyey waalqasdu bihi qasadka looga jeedaa qasdiga waxaa loo jeedaa maqsuudka alxasu calaa talabi khayray daarayn waa boorrin la boorrinaayo la tirtirsinaayo calaa talabi khayray daarayn labada daarood yacnii khayrkooda khayrka daarta aakhiriya daarta adduunyaba khayrkooda doonista la doonaayo in la dalbado in la tirtirsinayo wey oo ku ducaysta markaysa markaa khayrka adduunya khayrka aakhiraba ee adduunyaha ku gaar yeelina ducadiinna kaanahu ilal kamaa wucida bihawaabi calayhi biqawlih ama kamaa wacada bihawaabi calayhi biqowlih faacil mau bine siduu marka waxay ugu ballan qaaday allah bihawaabi calayhi ajarsiinta uu ka ajarsiinaayo ka sawaabinaayo biqowlihi hadalkiisa ugu ballanqaaday ulaa'ika lahum nasiibun mima kasabuu mawdican xasanatan laba goor bay soo noqotay qaacidaduna waxay tahay nakira hadday soo noqnoqoto qaacidada akhlabiga ahi waxay noqotaa hayra aluulaa ta hore midaan aan ahayn macrifa hadday soo noqnoqotona waxay noqotaa cayn aluulaa macrifa haddii laba goor la soo goor celiyo waxay noqotaa isla tii hore uun laakiin nakira haddii laba goor la soo celiyo waxay noqotaa hayra aluulaa tiimi hore midaan ahayn marka xasanada ay adduunyada in lagu siiyo ilaahay ka baryayaan iyo xasanada aakhiro kale laba xasanay noqonayaan oo kala duwan ayay noqonayaan qaacidadaasina waa aghlabiya wey haddaba xasanada adduunyada waxay inoogu fasiray nicmatan culamada qaarkood xasanada adduunyada qaarkoodba waxbay tilmaameen qaar yidhaahdo waa risiq wanaagsan waa risiq waasica qaar yidhahdo waa camal saalixa qaar way yidhahdo waa zawjo wanaagsan qaar yidhahdo waa ubad wanaagsan qaar yacni qaarba waxbay tilmaameen laakiin ibnu kasiirku wuu cammima oo waxau yidhi alxasanatu fi dunya tashmulu kula matluubin dunyawiyin min caafiyatin wa daarin raxbatin wa zawjatin xasanatin wa risqin waasicin wa cilmin naafic wa cilmin naaficin wa camalin saalixin wa markabin hanii'in wa sanaa'in jamiilin ila gayri dalika mima ishtamalat calayhi cibaaraatu mufasiriin cajiib weeye wuxuu yidhi xasanada adduunyadu waa ibnu kasiire waxay cammimaysaa tashmulu iyo tashmalu labadubad odhan kartaa baabunasare iyo baabu farixay labadaba leedahay shamila yashmalu iyo shamala yashmulu labadu waa fasiix wax kastoo la dalbadoo adduunye loo nisbeeyey hadday caafimaad tahay hadday daar waasica iyo guri waasicu weyn tahay hadday zawjo wanaagsan tahay iyo oori wanaagsan nin wanaagsanna waa noqonaysaa qofka dumari markay ku ducaysanayseen hadday risiq waasica tahay hadday cilmi naafica tahay cilmi waxtarayo naafica hadday camal saalixa tahay haddii rakuub wanaagsan tahay ya gaari wanaagsan bay noqonaysa hadda sooma waagaro rakuubka wax kale haddii loo isticmaali jiray hadday tahay ammaan wanaagsan iyo ashyaada kale ay mufasiriintu sheegeen oo dhan caam bay ku tahay wax alla wixii wanaagsanee adduunyo oo dhan baa soo geliyay waaya xasanada aakhire wuxuu inoogu fasiray sheikhu jannada ibnu kasiirku taana waa camima wuxuu idhi xasanada aakhirana waxaa looga jeedaa jannada in la galo iyo wax allo waxa wanaagsanee aakhira la rabo hadday tahay markaa fasaca argagaxa weyn laga nabadgalo hadday tahay xisaabta in loo fudeeyo yacni markaa iyo ashyaada kale aakhira la helayo wanaagsan waxaa ka mida markaysaa raallihaanshaha ilaahay waxaa ka mida markaysa waxaan yani annadaru ilaa wajhi illah yani marka ayaa ka mida yani kullu dalika soo geliya wuxuu yidhi wa ama alxasanatu fi laakhira fa aclaa dalika dukhuulu ljanna waxaa ugu weynaansha badan janno in la galo ya waxaa ka weynaansha badan raallihaanshaha ilaahay iyo annadaru ilaa wajhi illaah in allah kaa raalli noqdo wejigiisana u ku tuso markaysa markaa iskaa tuso baa ka weynaansha badan waxaa ugu weynaansha badan buuhi janno in la galo iyo tawaabicda raacayse ah markaa in laga aamin noqdo argagaxa weyn wa tawaabicuhu min alamni min alfazaci alakbari fi alcarasaat wa taysiiri alxisaabi wagayri dalika min umuuri alaakhirati alsaalixa laa yaxzunuhum alfazacu alakbar ya haddaba ishkaal baa iman kara ishkaalkaasi wuxuu yahay xasanatan waa nakiro fii siyaaqi lisbaati dhacday qaacidada usuuligiina waxay tahay carabiyadana laga soo qaatay marka hore annakira fii siyaaqi alisbaat itlaaq bay faa'iidaysaaye cumuum ma faa'iidayso ee markay siyaaqu nafyi tahay ama shibu nafyi siyaaqii ay ku sugan tahay wakhtigaasaa la yaqaanay cumuum inay faa'iidayso alele haddii laga tegi waayo siyaaqulisbaat markay tahay hadday manna sheega tahaa caamnimo markaysagaa lagu dara siduu sheekhu caam uga yeelay oo yidhi intaba waa wada shamlinaysaa siduu jawaabtu waxay tahay qaacidada culammadu sheegeen waa aghlabi waa haalibku siduu yahay baa caynkaas laakiin min ghayri alghaalib waxaa jira nakiro fii siyaaqi ilisbaat oo qariino haddii la helo cumuum lagu xambaarayo calimat nafsu maa axdarat ma hal naf baa loo jeedaa maya kullu nafsin buu u dhacayaa waa nakira fii siyaaqi ilisbaat laakiin waxa weeye qariina maadaama ay jirto cumuum in looga jeedo loo helay cumuumkaa lagu xambaaraya maqaamu ducaa marka la joogana dee ducada markaysaga in la waasiciyo oo la ballaariyo ya yacni marka waxa weeye ayaa markaa yacni maxmuudoo fiican ducadanna waa duco ilaahay marka uu qur'aanka ku sheegaayo cidda marka ku ducaysatana waa maanayo marka hal xasana inay ku ducaystaan waxaa ka markaa wanaag badan in la yidhaahdo xasanaadkii adduunyada kuwii aakhiro dhan bay ku ducaysanayaan in lacaam yeelo markaa sidaas aawoodee waa kii caamka ku noqonayay qariinada qaacidada ay culammadu sheegeen waa akhlabi ee ma aha mutarid allah waxau yidhi ulaa'ika lahum nasiibun mima kasabuu ulaa'ika kuwaa la soo sheegay lahum yagu u sugnaaday nasiibun nasiib u sugnaaday dheef baa u sugnaatay dheeftaa waxaa loo jeedaa sawaabun ajar baa u sugnaaday lagu abaalmarinaayo tankiirka la nakireeye waxaa laga qaadanayaa weynayn la weynaynaayo yacni marka siyaaqa laga gartaa nakirada marka la keeno yacni tanwiinta mar waxaa la yidhahdaa waa litacdiim mar waxaa la yidhahdaa waa litaxqiir macaani kala duwan bay markaysa markaa yeelataa siyaaqa iyo markaysa markaa ayaa maqaamkaana la eegaa maxaa u ansaba haddama aragta marka nasiib weyn baa u sugnaaday nasiib weyn ya dheefyu iskuma jiraan dheef weyn baa u sugnaatay waxay ugu sugnaatay min ajli maa kasabuu ay min ajli aladii kasabuu kay kasbadeen aawadii buu ugu sugnaaday oo maada lehawa mawsuulo kasabuuh caa'idkana la qadaro ama min ajli kasbihim kasabkooda daraaddiid ayuu ugu sugnaaday min ajli kasbihim min ajli maa kasabuu ay camiluu waxay sameeyeen aawadii oo min alxaji xaj ah waadducaa iyo duca ah wallaahu allah sariiculxisaabi waa ka xisaabtiisu degdega badan tahay yuxaasibu alkhalqa khalqi ayuu xisaabayaa kullahum dhammaantood fii qadri nisfi nahaarin maalin nuskeed qadar ah ayuu ku xisaabaya nisfu nahaarkaasoo min ayaami dunya ayaamaha adduunyo markiisa waxaa ka mid ah maalin ka mida nuskeed qadar ah buu ku xisaabaya lixadiisin bidalik wuxuu ku xisaabaya xadiisaa ku soo arooray aayaddan suurat lfurqaan ku timi asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa maqiila ayaa aahaarta markaa laga soo wariyey salafka saxaabada iyo taabiciinta waxay tilmaamaysaa in waxa waxaweye nisfu nahaar lagu xisaabayo khalaa'iqdaba oo maqiilan waxay tahay waa wakhtigii qaylulada qayluladuna waxa weeye waa nasashada la nasto maalinta yacni dhexdeeda wakhtiga gadiidka ah jiifka la yaro jiifsaday layskala bixiyo ya alistiraaxatu fii nisfi annahaari wain lam yakun macaha nawmun nasashada markaysaga wakhtiga duhurkii la nasanayo ee layara ee layskala yaro bixinayo la jiifsanayo ama qofku ha gamo ama yaanu ayaa qayluula la yidhahdaa marka taasaa waxaa laga qaadanayaa sida aasaartaasi tilmaamayso inay wakhtigaa qayluulada marka waxa weeye ay markaa jannadii ay ku wada jiraan oo jannadii ay wada galeen qolada marka ahlunaarkuna naartoodii ay markaa wax iyaguna galeen waayahay xadiis la soo wariyo oo tilmaamaya yacni marka tilmaamayaana waa jiraa in waxa weeye markaa qadar salaad la tukado iyo in waxa weye markaa khalqiga ku xisaabayo yani dadka muminiinta xisaabta loo fudaydinayo dadka muminiinta xisaabta loo fudaydinayo saas yadi waa jiraa laakiin sixadiisu kolle ima cadda mana raajicin hadda sixadiisu ima cadda waxaa jira axaadiista qaarkood oo tilmaamaysaa in fuqaradu akhniyada jannada uga hormarayaan yani shan boqol oo sano qadar ah oo jannada ay horraan gelayaan marka calaa kulli xaal dadku isku wakhti geli maayaan waa kala horraynayaan yacni waxawe qaarna waa loo sahlaya waa loo fudaydinaya qaarna waxa weye looma sahlayo allahna qaadir wuxuu ku ahaa khalqigoo dhan inuu markaysa markaa ilbidhiqsi ku xisaabo qaadir buu ku ahaa wallahu calaa kulli shayin qadiir wallahu sariicu lxisaab ya sheekh culammadii hore ka mida ah la weydiiyo la yidhi markaas see buu ilaahay khalqigan oo dhan khalaa'iqdoo dhan ugu xisaabayaa wakhti keliya markaasaa wuxuu yidhi iminkaba siduu wakhti keliya u wada arsaaqaayo oo qaarkood inuu arsaaqaa kuwa kale inuu arsaaqo aanu uga mashquulinayn ya ila ilbidhiqsi keliyu markaysaa khalaa'iqdu wada arsaaqaya hadday dad yihiin hadday marka weeye duunyo yihiin hadday dugaag yihiin hadday bahalo yihiin hadday bahalo hoose yihiin hadday shimbire yihiin hadday jinni yihiin hadday marka waxaweye wax bad ku jira yihiin iyo hadday wax barri yihiinba dhammaan mid la odhanayo kuyugii baa ku dheeraado saaka quracdii waa ka habsaantay ya dee ma jiro mid walba halkiisuu ku arsaaqay wuxuu qaadir ilaahay ku yahay mid walba halkiisa inuu ku xisaabo laa yashqaluhu amrun can amrin arrinna arrinkama mashquul allah waxau yidhi wadkuru allaha fii ayaamin macduudaat wadkuru allaha allah xusa fii ayaamin maalmo gudahood xusa maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh faman tacajala ku kastoo degdega fii yowmayni laba maalmood gudahood degdega laba maalmood gudahood ku degdega falaa isma calayh wax dembiga korkiisa ma saara waman taakhara ku kastoo dibdhaca oo labada maalmood ka dhaco maalinta saddexaad ee ayaamu tashriiqa ku darsada oo u dibdhaca falaa isma calayh wax dembiga korkiisa isagana ma saara liman ittaqa xukunka ah in la dooransiiyey labadaba dembina korkiisa aanu saarayn wuxuu u sugnaaday liman ittaqaa cidda allah ka baqanaysa ayuu u sugnaaday kaan dembiga markaa dembi ku sugnaynin waa ka allah ka baqay ee xajkiisana allah kaga baqay ee sida taqwadu dee keensanaysa la yimi wattaqu allah allah ka baqa oo iska ilaaliya markaa cisyaanka allaha caasiyaysaan iyo waxaa naar ku mutaysanaysaan iska ilaaliya attaqwa min alwiqaaya waaclamuu waxaa ogaataan annakum ilayhi tuxsharuun annakum idinku ilayhi tuxsharuun xagga allah in laydin soo ururinayo ogaada inta laydin soo saaro xagga allah laydin soo ururinayo su allah idin xisaaba ah. waxaa kale jira bacsi iyo xashri bacsigu waa soo saaritaanka khalaa'iqda la soo saarayo lasoo noolaynayo xashriguna waa soo ururinta wey marka adda haddii la israaciyo mid walba macnihii gaarkaa baa lagu xambaari haddii laakiin markaa la sheego xashri keliya bacsigiina waa soo gudagelaya ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca marka khalqigi in lasoo saaro oo xagga allah loo soo ururiyo lasoo xashriyo wa xushira lisuleymaana junuudu ay jumic wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yucjibuka miyuu ku cajabinayo ku yaabgelinayo oo aad la dhacayso aad wanaajisanayso acjabahu bimacnaa istaxsanahu baa laga tilmaamaya qowluhu hadalkiisu ku cajabinaayo fi lxayaati addunyaa nolosha adduunye gudaheeda wuxuu ka odhanayaa uu ku cajabinaayo oo filxayaati qowluhu lagu tacalluqsiyo weji labaad filxayaati dunyaa nolosha adduunye gudaheeda ayuu kugu cajabinayaa oo yucjibuka lagu tacalluqsiyo wa yushhidu allaha calaa maa fii qalbih wa yushhidu allaaha allahna markhaatigelinaya yucjibuka ayaa lagu cadfaya calaa maa fii qalbihi waxaa qalbigiisa ku suganna allah markhaatigelinaya o odhanaya ilaahay baa sidaa igu og inaan sidaan kuu sheegayaa ay tahay yacni ama iimaankaasina qalbigayga inuu ku jiro ama warkaasi inuu iga dhab yahay allah baa og allahu markhaatigelinya wa huwa aladdu lkhisaam wuxuu markaa allah markhaati gelinayaa walxaal huwa isagu aladdu lkhisaam ama wuxuu hadalkiisu ku cajabinayaa wa huwa walxaal huwa isagu aladdu lkhisaam yacnii ka kuwa doodaaya ugu dooda badan uu yahay yacni muran qori uu yahay yacni waxa weeye wax laga dhaadhicinaya aanu jirin alladad waxaa loo isticmaalaa shiddat alkhusuuma marka aladdu lkhisaam yacni cidda dooda waa ka ugu doodda adag weeye ee ugu jikaarka badan wa idaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wa tawallaa markuu jeesto adiga kaa tago sacaa fi lardi wuxuu roorayaa ama soconayaa fi lardi arlada korkeeda wuxuu u soconayaa liyufsida fiiha yani waa ku dadaalayaa baa looga jeedaa inuu socdo isagoo ku dadaalaya liyufsida fiiha si u kharibo daraaddeed buu arlada u soconayaa ma u roorayaa liyufsida si u kharibo fiiha arlada gudaheeda u kharibo wa yuhlika alxarfa wannasl iyo si u halaago u baabi'iyo alxarsa ay almaxruusa yacni beeraha la fashay iyo wannasla tarantaba u baabi'iyo oo u kharibo oo u halaago wallaahu allah laa yuxibu alfasaad fasaadka ma jecla waida qiila lahu itaqi illaaha akhadathu alcizatu biاlifm waidaa qiila marka lagu yidhaahdo waa lagu odhanayaaye lahu isaga lagu yidhahdo ittaqi illaaha allah ka baq cisyaankaad allah caasiyayso iska ilaali oo allah ka baq akhadathu alcizatu waxaa qabanaya kibir ayaa qabanaya sharaftii inuu ilaashanayo isleey meel baa lagaga dhacayo kibir iyo markaysa markaa sharaf ilaashan ayaa markaa qabanaya akhadathu lcizatu ciza ayaa qabanaysa bimacnaa kibir iyo isla weyni baa qabanaysa seesaa lagu yidhaahdaa bilismi xaalay cizadu ku dheehan tahay bilismi multabisatan bilismi dembi xaalay ku dheehan tahay bay qabanaysa faxasbuhu jahannam faxasbuhu kaafiihi waxaa ku filan oo kaafinaya jahannamu jahannamo weeyi walabi'sa almihaad gogol bay u xumaatay ay hiya jahannami ama la yidhahdo weji labaad walabi'sa almihaad gogol oo dhan baa xumaatay ta marka waxa weeye dhaleecaynta lagu gaar yeelay yacni markaa naarta weeyi aayaddan hore allah waxau yidhi wadkuru allaha fii ayaamin macduudaat allah oo dikriga iyo takbiirta la kaalaya maalmo macduudaad ah waxaa loo jeedaa ayaamu tashriiq baa loo jeeda cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi alayaamu almacduudaat wa ayaamu tashriiq alayaamu almacluumaat maalmaha suuratulxaj lagu sheegee macluumaat lagu sifeeyeyna waa ayaamu alcashri waa maalmaha tobanka ah tobanka dilxija ugu horeeya ayay noqonayaan ama macduudaadku waxay noqonayaan waa ayaamu tashriiq marka saddexa maalmood ee ayaamu tashriiqa laga tilmaamayaa fii ayaamin macduudaat marka dikri in lala yimaado allah la xuso oo la takbiirto ayaa laga qaadanaya marka awqaadda salaadaha dabadooda waa la takbiiranayaa awqaadda aan salaadaha dabadooda ahaynna waa la takbiiranaya in takbiirta la farabadsadana way fiican tahay saas aawadeed bay saxaabadu waxay samayn jireen wakhtiyada qaarkood iyagoo suuqooda maraya ayay maalmaha takbiiran jireen ya iyagoo mino iska maraaya bay takbiiran jireen salaadaha dabadooday takbiiran jireen wahaakada wuxuu allah inoo sheegayaa kii degdegaa laba maalmood gudahood ku degdegaa hooyaantinka mina habeenka saddexee tobnaad ka taga inaanu dembi korkiisa ku sugnayn kii dib dhaco habeenka saddexe tobnaadna u hoydaa dabeedna maalinta saddexe tobnaadna tuurta gelin dambe isagana dembi korkiisa ma saara liman itaqaa waxaa loo yidhi dee tan yaanu ku dembaabina waxaa dhici karta xaajigu si kale inuu u dambaabay oo dembiyo kale ka dhaceen oo maaha dembi oo dhan buuba ka maran yahay maahee dee hadduu dembi kale la yimaado dembigiisa waa leeyahay waxbuu xaman karaa waxbuu caayi karaa cid buu dulmin karaa yacni cid buu ku tacadin karaa isagoo xaaji ah marka dembiga laga nafinaya kan weeye liman itaqa ittaqa allaha fii xaji kii allah kaga baqa xajkiisa oo xajkiisa ilaashada oo dembiga iska ilaaliya yacni intan ku damaabi maayaa laga tilmaamaya laakiin marka lagama tilmaami maayo kii marka waxa weeye degdega ama degdegi waayo dib dhacaa yani dembi oo dhan waa ka maran yahay wuxuu doonaba hala yimaade muraadku maa yani liman ittaqa liman ittaqa allaha fi xaji arrinkaasanu dembi ku qabin baa laga tilmaamay marka labada mid walba waxaa la yidhi dembi korkiisa ma saara daahirka aayadda markaad eegto waxaad mooddaa kaannahu dee fadiila ayna isdheerayn laakiin xaqiiqatan fadli bay isdheer yihiin waxaa fadli badan ka ta'ahuraa fadli badan muxuu fadli badan yahay wuxuu fadli ziyaadatu camalin saalix camal dheeraad oo ziyaada abuu leeyihi innaa nudiicu ajra man axsana camala allahna wuxuu yidhi ma luminayno ajarka ciddii markaa waxa weeye camal wanaagsan samaysa ma camal hagaajisa o wanaajisa camalkooda ka lumin man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha ta kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ma tacajulin waa ta'ahuray siduu nebigu sameeyaana afdala marka midna inaanu ku dembaabayn waa jirtaaye laakiin waxaa fadli badan kii ta'ahuraa fadli badan kaasaa fadli badan haddaba waxaa markaa laazim ah cidda degdegaysaa waa inay marka waxa weeye qoraxdaan dhicin maalinta labiyo tobnaad waa inay markaa mina ka baxdaa xuduudda mina ka baxdaa oo qoraxdu aynagu dhicin hadday qoraxdu ugu dhacdo waa inuu habeenkii dee u hoydaa hadday qoraxdu kugu dhacdo ilaahay baa khayr kula doonay waxba ha karaahiyeysani dee u hooyo ya u hooyo sanadkii dhoweed markiisa annagoo ku tala galay inaan tacajullo baa biqadarin min allaah ayaa waxa nugu dhacay markaysa markaa zaxmad baa nugu dhacday dabeedna markaasa yani waxaweye gabadhidii dhaqaaqi weydi de markaasay waxay noqotay tuurashadii inaanu ka gaadhsiin weynin ya qoraxdoo soo jeedaba waa gaari weynayba markaysa waa mina duleedka minaanu ku tukanin laazim waxaa noqotay inaanu markaysa markaa dee ku sugnaano marka de haddii ay noqoto in marka waxaay markaa waxaweeye adigoo ku tala galay tacajulka ya aradta camran wa araada allahu khaarijah maamaa masal bay ahayd ya nin khaarijiya haddii is yidhi camr bnu caasdil markaasaa khaarija ninka la yidhaahdo markaysaga taabiciga ah ayuu isagoo camar moodaaya dilay ya camr ibnu caas mooday markaasaa dabeedna markiisa dambe loo keenay camar markaasuu arkay iyadoo lala khitaabay muxuu yahay waa camr camri kaan dilay manayn camar maa dilina waxaa dishay nin khaarijo layahay markaasuu aradtu camran wa araada allahu khaarijaha fa saarat masalan mahmaa bay noqotay anna camar baan doonaayey ilaahayna khaarijuu doonay yani khaarijo inaan waa yahay marka cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi qofka qoraxdu ugu dhacdaa ilaaba ilaa waa inuu u hoydaa yani oo aanu markaa waxa tacajulin maa ta'ahura sida cabdulahi bni cumar yidhi waa jumhuuru ahli cilmina ku tageen aayadda u daliila say ugu daliiltahay faman tacajala fii yowmayni tacajulku muxuu dhacayaa darafka labada maalmood gudahoodu dhacayaa ya hadday qoraxdu ugu dhacdo maalinta labiyo tobnaadna qoraxdu haday ugu dhacdo ma tacajala fii yowmayni walakin yuriidu an yatacajala bada yowmayni ya yowmaynka gudahoodii muu tacajulin oo yowmaynki waa kuwan u dhammaaday marka tacajulkiisu wuxuu dhacayaa yani bacda yowmayn laa maxalla lahu min alciraab de marka icraabta maxal kuma leh waaynu markaa ku sugnaadaa oo hoyaatinkaa la yimaadaa berrina tuurtaa allah wuxuu yihi wadkuru allaha allah xusa bitakbiiri takbiir allah ku xusa allahu akbar cinda ramyi aljamaraat markaad jamaraadka tuuranaysaan allah ku xusa wakada markaan jamaraadka la tuuranayna salaadaha dabadooda iyo wakhtiyo kaleba ilaahay xusa yacni kuma gaarha wakhtigan laakiin wakhtigan waa ka mid fii ayaamin maalmo gudahooda allah xusa oo maalmahaasoo macduudaati la tiriyey ay ayaami tashriiqi ahalaaa ayaamu tashriiqa saddexda ah yani ayaa loo jeedaa ayaam macduudaati faman tacajala ku kastoo degdega ay istacjala binnafri yacni bixitaanka markaysagaa ku degdega uu ka baxaayo min mina mina uu ka baxaayo ku degdega fii yowmayni laba maalmood gudahood ay fii aani ayaami tashriiq wuxuu tacajulayaa ayaamaha tashriiqa maalinta labaad ayaamaha tashriiq waa maxay tashriiq macnihiisu waa maxay waa maalmaha hilbawaradka ay yidhahdaan culamadu markay tarjamayaan maxaa tashriiq loo yidhi yacni waxa weeyaan marka hilibkii la qalay hadday hadyi tahay iyo hadday udxiyo tahayba dee dadku waxay doonayaan waqtiyada qaarkood inay kaydsadaan markay kaydsanayaan maxay samaynayaan ila tallaagada ma jiri jirin waxaa la samaynaya inta la saafo oo markaysa markaa waxaan yani markaa la kala fudaydiyo oo markaysa marka waxa la saafo ayaa dadna qoraxda loo dhigaya ya tashriiq qoraxda la warhaya si ay qoraxdu u qallajiso ya haddii kale waxa weye dee markaa qurmaa laga baqaya haddii kale saasaa tashriiq loo yii waa maalmaha hilba waradka yani bacadka markaa hilibkii lagu warayaa oo bacadkaa loo dhigaya fi aani ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa maalinta labaad gudaheeda kii tacajula bacda ramyi jimaari markuu jamaraadkiisii tuurtay dabadeed falaa isma calayhi dembi korkiisa kuma saara bitacjiil bitacajul baa ansab ahay qoray hmm. facilka tacajala waa tacajulan ama cajala yucajilu tacjiilan marka ansab waxa ahayd tacajul inuu ka cabiro bitacajuli laakiin saasunbu u jeedaa bitacjiili dedejinta weeye la dedejiyey kaanahu leeyahay markuu degdego ilahay baa dedejiyey kaanahu leeyahay yani waxay noqonaysaa tacajala waxa weeye tacajulan waa laazim ama cajala tacjiilan waa mutacaddi weeye waa mutacaddi weeye marka ansab waxaa ahayd yani bitacajul falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa kuma saaro bitacjiili dedejinta la dedejiyey kaanahu leeyahay marka uu degdegay allah baa dedejiyey marka laakiin ansab waxaa ahayd bitacajuli degdega uu degdegay isagu wax dembiga ah kuma rabo waman ta'akhara ku kastoo dib dhaca biha ayaamaha gudahooda markaysan waxaa dib dhaca xataa baata ilaa uu ku bariyey oo ku sugnaaday ama u hoyday leylata saalisi habeenkii saddexaad habeenka saddex iyo tobankee mina u hoyday wa ramaa jimaarahu jamaraadkiisana tuurtay falaa isma calayhi wax dembi markaa korkiisa isagana ma saara bidaalika arrinkaa dembi kuma qabo waxaa loo jeedaa khusuuska arrinkaasaanu dembi ku qabin ay hum mukhayaruuna fii daalika waa la doorransiiyey yacni madkuurkaa la sheegay madkuurkaasina laba shay weeye ismu ishaaraha daada waxaa lagu ishaari karaa shay mutacadida ya yani marka waxawe marka wuxuu u dhacaya macna madkuur buu udhacaya madkuurkaasaa hoosta labadii shay ka noqonaya mukhayaruuna fii daalika ay fi lmadkuur kaa la soo sheegay baa la doorransiiyey oo ah ta'ahurka iyo tacajulka wa nafyul ismi dembiga in loo diiday mubtadu qadarayaayo hee liman ittaqaa wuxuu u sugnaaday cidda allah ka baqata ay ittaqa allaha fii xajih allah kaga baqa xajkiisa oo iska ilaaliya dembiga suu xaj mabruura ula yimaado xajka mabruurkayna waa xaji dembi waa xaj aan dembi gudihiis lagula iman allah dartiina loo xajinaayo maal xalaala laga xaji yani waxa weeye marka wax dembiyana gudihiisa aan lagula iman kamaalkiisana wuxuu yahay in waxa weeye marka hadalkana la wanaajiyo yani marka waxa weeye yani marka waxbixintana la badiyo xadiis baa ku soo arooray biru lxaji icaamu acaami wa tiibu lkalaam sheekh albani waa saxiixinaya xajka birkiisu samafalka xajku waxa weeye itcaamu atacaam watiibu tiibu cuntada dadka in la quudiyo wax la bixiyo hadal wanaagsan iyo gacan marka furan lagu xajo taasi waa kamaalkeeda laakiin asalku waa maxay asalku waxay noqonaysaa allah dartii in loo xajiyo xajkana sidii markaysa marka ay tahay loola yimaado dembiga iyo waxyaalahaasna layska ilaaliyo maal xalaalan lagu xajiyo haakada liannahu alxaaju fi lxaqiiqa waayo kaa xajkiisa allah kaga baqay waa ka xaqiiqatan xajiyey weeye muxuu kuu tilmaamayaa wuxuu kuu tilmaamayaa haddaanu sidaa xajkiisa ilaahay kaga baqin ee dembiga dee wuxuu doono sameeyo yaa suurad ahaan iyo muuqaal ahaan buu xajiyaya xaqiiqatan uma xajin taasuu tilmaamaya xajkii markaa fadliga badnaa ee markaysa markaa sawaabka badan laga helaayey ee dembidhaafka markaysaa mulukhda laga helaayey ya ee jannada markaysa markaa loogu ballanqaaday cidda la timaado alxaju mabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummu xajka ma xajin buu ka tilmaamaya walow haba xajiyo mid marka waxaa weye mujzi ah oo faralka ka ridaya sawaab badan bayaanu ka helin mahmaha carbeed baa waxay tahay alrakbu kasiirun waalxaaju qaliilun waa maal cidda xaj u safartaa way tiro badan tahay laakiin cidda xaqiiqatan xajidaa waa yar tahay xajkii la rabay cidda xajidaa waa yar tahay laakiin cidda xaj u safartaa waa fara badan mid baa la jiiday bay yidhahdeen markaysa marka waxaan yani isagoo xajka ku jiro waa hore ya waa mid soomaaliya markaasu war kal dambaynu xajinaaye ragga inaga celiye kal dambaynu xajinaaye ragga inaga celiye buuli mm. aan la dagaalana bu leeyi wattaquu allaha allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan annakum ilayhi tuxsharuun annakum idinku ilayhi tuxsharuun xagga allah in laydiin soo saarayo o laydiin soo ururinayo si idin xisaabo fi laakhirati aakhira gudaheeda fayujaaziikum markaasuu allah idin abaalmarinaya biacmaalikum camalladiinu idinka abaalmarinaya aayaddan wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya sida mufasirkuwa tilmaamaayo bacdi culammada ka midii ah waxay yidhahdeen nin laodhan jiray akhnas ibnu shariiq laodhan jiray ayaa sababtiisa ay ku soo degtay alakhnas ibnu shariiq baa laodhan jiray kutubaha qaarkood waxay u dabdiyeen shurayq laakiin saxdu waa shariiq culamada qaarkood waxay ku dabdiyeen xuruuf sida mulla cali alqaari xaashiyadiis wuxuu odhanayaa shariiq ka amiir dabdiga markaad eegayso yacni waxaad markaa raadisaa cid xuruuf ku dabdiday wixii kaa ishkaal gala yacani ra'su alqalam waxa lagu dabdiyo marar badan bay qalado badan yeelataa marka waxa way muctimaadka waxaad eegaysaa wax xuruuf ku dabdida inaad raadiso akhnas ibnu shariiq qisa markaa laga sheegayo ayaa la yidhi waa sabab nusuulki akhnas ibnu shariiq madiinuu yimi ayaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yimi wuxuu yidhi waa islaamay islaamnimu muujistay waa sida qisadu sheegayso waxaanu islaamnimadaas waa iga dhab buu yidhi inay daacad iga tao iga dhab tahay yaa ayaa allah og yahay wuxuu ku dhaartay sidaa waxaanu ahaa nin hadal macaan nin hadal macaan buu ahaa markaa nebigu waa soo dhoweeyaa la yidhi kadib markaa waxaa waa tegey markuu laabtay ayaa beer muslimiini leeyihiin buu gubay dameero ay leeyihiinna iyagana waa laayay dabeedna waa tegey aayaddu markaa sababtiisa ku soo degtaa la yidhi lakiin sabab nuzuulkaasi ma sugnaa saas awadeed baa bacdi waxay yidhahen waa daciifun jiddan dacfiga sababtaasi aad buu u daran yahy aad yo aad buu u daran sababo kale waa la sheegay laakiin sababtaa kale lafteedu ma asixin oo sababta kale qudheeda waxaa la sheegay yani waxa weeye khubayb iyo yani markaa saxaabo kaleoo la laayey in waxa weeye markaa aayaddu dad munaafiqiinoo ku digtay oo dhaleeceeyey oo ka hadlay in aayadda lagu soo dejiyo o iyaga markaa lagu ceebaynayo khubaybna lagu ammaanaayey iyo markaa saxaabadii kale calaa kulli xaal sababtaas qudheeduna waa iyaduna waa daciifo iyaduna ma asixin labada sababood midna ma sugna halkan waxaan baraarujinaya alahnas ibnu shariiq wuxuu leeyahy qiso macruuf ah waxau ahaa nin haqafiya eh, buu ahaa reer bani haqiif ah ha yeeshee maka ayuu deganaa banu zuhre nimanka la yidhaahdo ee nebiga calayhi salaatu wasalaam reer abtiga u ahaa ayuu gaashaanbuur la ahaa xaliif buu la ahaa nimankaa banu zuhra dagaalkii beder markuu dhici doono ee gaaladii quraysheeda ay markaa waxa weeye qayladhaanta u sameeyeen ay yidhahdeen ka kaca ka kaca xoolihiinni baa markaysaa maanta la dhacayaa reer bani zuhra oo akhnas ibnu shariiqna ku tirsane uu yahay oo ku tirsan yaho xulafo la yahay way baxeen oo dagaalkii way raaceen ciidankii dagaalka qabanayay waa raaceen kadib markii waxa weeye ay markaa socdeen masaafooyin akhiiran markii dambe waxay ogaadeen in safarkoodii iyo xoolahoodii iyo tijaaradoodii u nabad gashay akhnas ibnu shariiq uu yidhi nimankii reer bani zuhra ee uu la ahaa xulafada ayuu wuxuu yidhi war xoolihii aad doonayseen inaad daafacdaan mar hadday nabad galeen inaad iska noqotaan baa idin fiican ninkan eh, nebinimada sheeganayana idinkaa abti u ah inantiinni baa dhashay hadduu cabaayo la dilaayo idinku hadilina dad kale ha idinka kaafiyaan hadduu guulaystana dee sharaf bay idiin tahay marka ma iska laabanno way aqbaleen isaga iyo reer bani zuura wixii la socdayba dhammaan way noqdeen magiciisa ubayi baa la odhan jiray maalintaasaa magaca akhnas lagu dhejiyey akhnas waa kii laabtay alkhunnas suurat takbiir adiga ku arkay marka sidaasu marka waxay ku laabteen reer bani zuhra dagaalkaa beder kamay qayb gelin isagana u sababaha isaga ayaa u sababaha tiro doorana waa ku marayeen riwaayaadka qaarkood waxay yidhahdeen saddex boqol bay ahaayeen laakiin riwaayad ay ugu yareeyaan waxaa lagu sheegaa boqol nin inay ahaayeen laakiin riwaayo ka badinaysaa jirto oo tilmaamaysa saddex boqoloo nin bay ahaayeen kulligood way laabteen isagaana sabab u ahaa mowqifka ana uu lahaa waa iska istidraad baan u sheegay aayaddu calaa kulli xaal waa caam ilahay wuxuu inoo sheegayaa dadka qaarkood adduunyada markay faallaynayaan oo ka hadlayaan hadalkoodu waa ku cajabinayaa oo waad la dhacaysaa aqoonta ay u leeyihiin iyo sidii adduunyada markaysa markaa u yaqaaniin ya waxaanay markaa markhaati gelinayaan yacni allah bay markhaati gelinayaan wax qalbigiisa ku sugan waxaa kaloo loo fasiraa yacni hadalku odhanaya ku cajabinaya adduunyada gudaheeda marka waxa weeye marka uu ku sugan yahay hadalka uu ku odhanaya waa ku cajabinaya waxabuu muujisanayaa dee iimaan iyo islaamnimo iyo daacadnimo iyo wanaag inuu doonaayo wayushhid allah calaa maa fii qalbi haddana waxa weeye waa mid muran badan oo asraar badan oo wax laga dhaadhicin kara aanu jirin marka uu laabtana kii hadalka macaanaa fasaad buu ka shaqaynayaa arlada inuu kharibo aanu waxba dhaafin allahna fasaadkama jecla marka aayaddu waa caam waxaan laga tilmaamaya cid kasta oo sifadiisu sidaa tahay in markaa lagu dhaleecayna haddii taqwo iyo alla kabaq la amrana waaba kibraya waa isla gala weyn yahay see lagu yidhahdaa saa ya yacni waxa weeyaan santaag iyo kibir ayaa qaadaya ma ku xambaaraya dembi marka kaa waxaa loogu goodiyey naar baa loogu goodiyey allah waxau yidhi wa min annaasi man yucjibuka qawluhu wa annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yucjibuka miduu ku cajabinayo qawluhu hadalkiisu waa ku cajabinaya waxaa loo jeedaa yani waxa weeyaan inuu wanaagsan yahay baad u qaadanaysa hadal wanaagsan ku hadlay oo icjaabka mar waxaa loo isticmaalaa istixsaanka marna waxaa loo isticmaalaa yaabka inuu wuxuu ku yaabgeliyo marka acjabahu bimacnaa istaxsanahu saas aawadeed baa la yidhaahdaa acjabanii wama acjabanii labada macno macnoyadoo loo isticmaalayo cala ikhtilaafi almacaani acjabanii hada alfata wiilkaas waa iga yaabiyey wamaa acjabanii imana cajabinoo lama dhicin ha waxa uu ku sugan yahay waxaan wanaajisanayo maaha ya midna waxa weeye istixsaankay noqonaysaa midna yaab ka noqonaysa man yucjibuka qowluhu fi lxayaati dunya miduu ku cajabinaayo aad wanaajisanayso qowluhu hadalkiisa fi lxayaati dunya nolosha adduunyo yacni gudaheeda marka ayuu ku cajabinaya waxaa culamada qaar yidhahdeen yucjibu baa lagu tacalluq siinayaa jaarkii majruurka bacdina waxay yidhaahdeen yani marka jaarkii majruurku yucjibu ayuu ku tacalluqayaa waxaa kaloo la yidhi maya qowlu buu ku tacalluqaya qowluhu haddii qowluhu lagu tacalluqsayna waxay noqonaysaa waxaa ku cajabinaya hadalkiisa fi lxayaati dunya nolosha adduunyada gudaheeda uu ka odhanayo uu ka odhanayadaya tacalluqii bay tilmaamaysa tacalluq waa maxay waa irtibaat lmacna walaa yucjibuka kuma cajabinaayo fi laakhirati hadalku aakhire ka yidhaahdaana kuma cajabinayo limukhaalafati lictiqaadi waxaanu ku cajabinayn khilaafka markaa uu khilaafsan yahay bacsigu ictiqaadkiisa uu khilaafsan yahay oo siduu rumaysan yahay ayuu khilaafsan yahay oo uma qabo aakhira inay jirto aakhira inay jirto uma qabo waa gaal wayushhid allaha allah buu markhaati gelinaya calaa maa fii qalbihi waxaa qalbigiisa ku sugan buu allah markhaati gelinaya inuu waafaqsan yahay hadalkiisa ou daacad yahay wa huwa aladdu lkhisaam wuxuu sidaa odhanayaa ama wuxuu allah markhaati gelinaya walxaal huwa isagu aladdu lkhisaam yani markaa ay shadiid lkhusuuma dooddiisu ay daran alladad waxaa la yidhaahdaa shiddat alkhusuuma layidhahda aladuna waa yani markaa waa ismu tafdiil min alladad qofkaan markaysa markaa doodda marka aan marnaba ka hakanayne wax laga dhaadhicin kara aanu jirine yani wax la marinaya aanu jirin ya kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani waa aladdu alkhisaam shadiidulkhusuumati laka waa mid doodiisu ay darantay kula doodayo waliatbaacika iyo cid adiga ku raacsanba ula doodayo waliatbaacika uu la doodaayo licadaawatihi lak wuxuu la doodayaa oo u doodiisu ugu daran tahay cadaawadda uu adiga kula colloobay daraaddeed wa huwa alakhnasu bnu shariiq oo akhnasu ina shariiq ah kaana munaafiqan looma jeedo cahdigii makuu munaafiq ahaa waayo maka munaafiq ma joogin waxaa loo jeedaa qisadan kuwa sheegaya waxay leeyihin madiinuu yimi madiine markuu yimi marka hadalka nabiga ku yidhi bay yidhahdeen kaana munaafiqan xulwa alkalaami wuxuu ahaa munaafiq hadalkiisu macaan yahay lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam hadalkuu nabiga ku odhanayaa u macaan yahay yaxlifu waa dhaaranaya annahu mu'minun bihi inuu nabiga rumaysan yahi u ku dhaaranayo wa muxibun lahu iyo nabiga inuu jecel yahay fayudnii majlisahu waa soo dhoweyn jiray fadhigiisa yani makaanu fadhigiisa ayuu soo dhoweyn jiray nabigu xaggiisa u soo dhoweyn jiray sida la sheegaayo faakdabahu ninkii ilaahay waa beeniyey yani marka fii dalika arrinkaa uu sheeganaya ku beeniyey ou leeyahay muumin baan ah waan ku jeclaha allah baa ku beeniyey wa mara wuxuu soo maray bizarcin beer buu soo maray iyo wa xumurin dameero ayuu soo maray libacdi almuslimiina muslimiinta qaarkood u sugnaado fa ahraqahu waaba gubay beertii buu gubay wa caqarahaa waana boqnagooyey dameerihii leylan goor habeena kama qaala tacaala siduu allah u yidhi waidaa tawallaa markuu jeesto ay insarafa canka adiga xaggaaga ka jeesto sacaa fi lardi ay mashaa fi lardi arlada gudaheedu soconayaa liyufsida fiiha si arlada u kharibo aawadeed buu u soconaya wayuhlika alxarsa iyo si beerta u halaago oo u baabi'iyo wanasla iyo taranta markaysa markaa u baabi'iyo waa tarantii xoolaha wey min jumlati alfasaad yacni ashyaadaasi in jumlat alfasaad xaalay ka mid tahy wallaahu allah laa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadka ma jecla an laa yardaa bihi kama raalli aha xubbiga ilaahay yani waxa weeye waa xubbi aan la mid ahayn xubbiga makhluuqaadka aan la mid ahayn kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn fasaadkama jecelna waxa laga fahmaya waxa fasaadka kullidigaa salaaxa inuu allah jecel yahay jacaylka ilaahayna waa jacayl aan jacaylka makhluuqaadka la mid ahayn weeye halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk